weeye dakara rasuulu rasuulkuu sheegay salى اllahu calayhi wasalam fii man qofna uu ka sheegay banaan dhisay masjidan masjid masjidkoo yucbadullaahu allah lagu caabudaa fiihi masaajidka dhexdiisa maaha masjid ilaahay qayrkiis lagu caabudaa allaha lagu caabudaa laakiin cinda qabri rajulin nin qabrigiis agtiisuu ka dhisay ninkoo saalixin wanaagsan walow saxad haba ansaxdo niyatulfaacili qofka arrintaa sameeyey niyadiisuba ha ansaxdo oo asagu ha is yidhaahdo ilaahay ugu dhowow laakiin waa nacallaqado malcuun ah hada fiiri masjidka allah lagu caabudaya waa masjid allah lagu caabudaa laakiin muxuu lacnada ku mudanaa inuu qabri kadul dhisay taasuu ku mudana sababtuna waxay tahay waa wasiiladii iyo dariiqii shirkiga dadka gaarsiinayey meeshaas marka waa muhiim qaacido muhiimaha ku jirta qaacidadaasuna waxa ay tahay camalka saalixa ah miyuu u baahan yahay inama alacmaalu biniyaad acmaasha saalixadaahay u taalla camal saalixa haddaadan niyeysan makaa ansaxayo ajarna keelimaydi haddaad si kale u niyeysatana waaba ku dembaabi laakiin camalka saalixa haddaad u niyeysato ilaahay inaad ugu dhowaato raalli ahaansho ilaahay aad ku gaari raalli ahaansho ilaahay ayaad ku gaari camalka sayi-a ah oo xun niyo uma baahno sababtoo ah dembiga wuxuu ku xihan yahay ficilka inaad samaydo haddaad samaydo ama wanaag u niyeyso ama shar u niyeyso waa isku mid camalka xun niyo uma baahno camalka xun waxaa dembigu ku xihan yahay ficilka haddii ficilkii xumaa kaa soo fulo ciqaabkiiaad leedahay khalaas niyo uma baahno waana meesha ay gala waayaan caamo badan oo waxaad arkaydaa qof muusiq iska dhegaysana markaa tira war ilahay ka cabso iska day wuxuu leeyahay inama alacmaalu biniyaad qowqowdiisa isaga meesha iska qayliyaayeeye anugu war ka dambeeyaan dhegaysan rab uu ku leeyay marba hadduu dhegtaada ku dhaco dembiga iyo ciqaabkii heesta waa kugu dhacdayba ka waran hadda haddii qof uu niyeysto maal islaameed inuu xado laakiin ilaahay uu ugu dhawaado uu niyeysto hosir aad kuda xajididba waayaan xajba ma tegin jannaa lagu helaa xajka camalka xajka qofka sameeyo xajkaas hadii la aqbalo wax janno ka yar ilaahay kuma abaalmariyo ka hor hadduu is marka ilaahay dartiis u xaq taxadid aad ku xajidid wax dembi uga yaramay isagoo is ku qayi ma garat sida tuugnimada xaggeeda ugu dambaabayo dhanka tuugnimada uga dambaabay marka laga reebo dembigaas kaloo qayilaada marka camalka saya niyadu waxba uma tarto niyadu waxba uma tarto duus yidhahda caawo qamro qac ka sii xoogaa marduuf qaada cun aad ku soo jeedid oo qur-aan akridid oo salaatuleyl tukatide wax yaroo dembi uga yarama waa qof un qamro cabi dembigiisuu uu ku xidhan yahay waa ficilkan inaad samaydo haddaad ficilkii samaydo una qasaday inaad samaydo niyo kaleeto looma baahna dembigii ciqaabkii waad leeda waad leeda marka qofka masjid dhisa oo ka dul dhisa qadri asaga niyadiisu ha fiicnaato hays yidhahdo ilaahay lagu caabudo laakiin camalka uu sameeyey waa camal xaaraan ah cuquubadii iyo dembigiiuu mudanaya niyadaa saalixada waxba u tarimin ilaa macaasi niyo saalixada waxba kama tarto sidaas aلثaaniyau masalada labaydaa annahyu waa reebid la yska reebay can itamaaثiili masawirada iyo waqiradul mri amarka in la adadkeeyo fii daalika arrinkaas oo camalkii yahuudda iyo nasaarada inuu yahana loo sheegay ulaaئika idaa maata fiihim rajulu saalixu banow calىa qabri masjida wa sawaruu fiihi tilka suwax waa camalkii kirishtaanka in masawiro dadka waliba saalixiinta iyo dadka waaweyn oo ru'asada lasoo sawiro marka waa la adkeeyey ahaaniatu mas'aladaa saddexayda waa in lagu cibro qaato fii mubaalaqati nabiga xeeldheeraanshadiisa sala اllahu alayhi wasalam fii daalika nahyiga oo u nahiyey can itikaadi اlqubuuri masaajid in qubuuraha masaajid laga dhigto nahyiga uu nebigu nahiyey siduu ugu xeel dheeraaday marka hore isagoo caafimaad qabo awalkii muslimiinta waa uga digay mar kale geeridiisu markay soo dhowaato shan maalmood dhimantuu ka digay sakaraatulmowdka isagoo ku jiro haddana ka digay sakaraatulmowdka isagoo ku jira ayuu ka digay ayuu ka digay alcibratu waa in lagu cibro qaato fii mubaalaqati nabiga xeeldheeraanshadiisa sala اllahu calayh wasalam fii daalika nahyigaas uu ku xeel dheeraaday kayfa sida bayana uu nebigu ugu caddeeyey lahum ummadda haadaa xukunkan marka hore waa u caddeeyey awalan markii horeydu uu caddeeyey uma qabla mowtii geeridiisa ka hor bikhamsin shan qaala wuxuu yidhi maa qaala wuxuu yidhi markay geeridiisii shan ka dhiman tahay uu haddana wuxuu yidhi warkii uu yidhi oo weynaa oo uu ka digaayey qubuuraha in masaajid laga dhigto waa xadiidkii muslimka min xadiidi jundub ibn cabdilaah uma lamaa kaana markuu ku sugnaaday fi siyaaqi sakaraadkii ma isdhihin adoo caafimaad qabaad ka digtay haddeer shan maalmood ka horaad ka digtay ma isdhihin ee sakaraadka markuu ku sugnaa haddana markanuu ka dig lam yaktafi kuma kaaftoomin bimaa taqadama wixii hormaray digiddii hore kuma kaaftoomin sababtuna waxay tahay waa dariiqa ugu khatarsan ummaduhu ku baadiyoobaan saalixiinta masaajidooda waxaa rabaa saalixiinta qubuurahooda in la dhiso saalixiinta qubuurahooda in la dhiso masaajid laga dhiso la yidhaah waa lagu cibaadaysanaa wa akhdaru duruq wey waa duruqda midka ugu qatarsan ee dadku ku baadiyoobaan araabicatu masalada afrayda nahyuhu waa nebiga reebidiisa sala اllahu calayh wasalam can ficlihi arrinkaas samayntiisuu reebay can ficlihi arrinkaas samayntiisuu reebay cinda qafri qafrigiisa agtiisa in lagu sameeyo qabla an yuujada alqafru intaan qafrigii la helin isagoon weli nabigii dhiman oo nool ayuu wuxuu ka digaa in qafrigiisa la dhiso firi sababtoo ah maxay tidhi caaisha radia allaahu canhaa yuxadiru mima sanacuu nabigu markuu noo sheegayo dariiqaan inuu yahay dariiqii kirishtaanka wuxuu ka digaayey waxa ay sameeyeen annagu inaan nabigeenna ku samayno waxay ayagu nebiyaalkoodii ku sameeyeen oo ah inay masjid ka dul dhiseen qabrigiisa inaan ayadiioo kale samayno oo nabigeenna qabrigiisa aan masjid ka dhisno taasaa nabigu looga digaayey marka asagiyo nool oo aan qabrigiisii la gaarin oo nebigu ka digaa qabrigiisa in la dhiso salawaat ullahi wasalaamu calayh alkhaamisatu mas'alada shanayda annahu arrinkaas annahu ana itiqaada alqubuuri masaajid in qubuuraha masaajid laga dhigto in qubuuraha masaajid laga dhigto min sunani اlyahuudi wanasaara yahuud iyo kirishtaan waa dariiqooyinkoodii في قبور ambiyaaihim nabiyaalkooda qubuurahoodana ugu dariiqa waa dariiqadii ay ku samayn jireen yahuudiya nasaara nabiyaalkooda qubuurahooda lacnatullaahi cala alyahuudi wanasaara yahuudiya nasaara lacnadu ha ku dhacdo lacana allaahu lyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid marka waa dariiqi yahuud iyo kirishtaan in masaajid laga dul dadka saalixiintaa qubuurahooda asaadisatu mas'alada lixaydaa lacnuhu waa nabiga nacaladiisa iyaahum yahuudda iyo kirishtaanka uu lacnaday calaa daalika ficilkaasuuna ku lacnaday inay qabuurihii nabiyaalka iyo saalixiinta dhiseen uu nebi moxamed ku nacladay sala allahu calayh wasalam asaabicatu masalada toddobeyda ana muraadow nebiga shayguu u jeedo sala allahu calayh wasalam taxdiiruhu waa digidiisa iyaanaa annaga uu nooga digayo can qafri qafrigiisa markuu ayaga lacnadayo ayaga inay malcuuniin yihiin dembiga lagu lacnadana uu yahay qubuuraha ay dhisayaan wuxuu noogu sheega annagu noo digaa oo uu leeyahay dariiqoodii ha marinina oo aniga qabrigayga masjid ha ka dhisinina oo saalixiinta kale qubuurooda masaajid ka dhisinina wuxuu ayaga noogu sheegaa in dembigan lagu lacnaday inaan anagu dembigan iska ilaalino si aan lacnad noogu dhicin saasaa nabigu noogu sheega sal اlahu alay waslm mas'alada sideedayda alcilatu waa cilada ku sugan fii cadami braasi qabrihi nabiga qabrigiisa muujin la muujiyo sababta loo waayey sababta loo muuji diiday oo qolkii caaisho dhexdiisa loogu aasay ciladu waa labo midda koowaad waxaa laga baqay in masjid laga dhigto oo dad salaad ku tukadaan tan labaadna nabi kasta ilaahay wuxuu nafta uga qaadaa meeshu jecel yahay in lagu aaso ee meel kale ilaahay kuma oobsado ataasicatu mas'alada sagaalaydaa fii macna itikaadihaa qubuuraha ka yeelashadeeda macnaheeda wey masjidan laga yeesho qabrigaas masjidaa laga yeeshay goormaa la dhihi karaa laba arimood mid ka mid a ah haddii lagu sameeyo haddii laga dul dhisaba masjid tan labaadoo ah hadii salaada lagu tukado yaanbaa masjid laga dhisina labadaas macno wey labadaas macno wey alcaashiratu masalada todoba alcaashiratu masalada tobnayda annahu nabigu qarana wuxuu xidhiiriyey bayna man ittakhadahaa qofkii ka dhigtay masjidan masjid iyo wa bayna man qof taquumu ay kuqumayso ku dhacayso wa bayna man dad taquumu ay ku istaagaydo calayhim korkooda asaacatu saacata qiyaamaha nabigu wuxuu isla xidhiiriyey qolada masaajidda ka dhigata qubuuraha iyo qolada qiyaamuhu ku duldhacaydo labadoodaana ugu shar badanuu yidhi makhluuq labadoodu marka fiiri qolada masaajidda ka duldhista qubuuraha waa dadkii bilaabay dariiqa shirkiga qolada qiyaamuhu ku duldhacayaana waa ku ugu gaalnimo badna adduunka oo hal qofoo laa ilaha illa lah ilaa ku jira marka waa bilowgii iyo dhammaadkii fiiri nabigu bilowgii iyo dhammaadkiu noo sheegay gaalnimadu meeshay ka bilaabato iyo meeshay ku dhammaato labadaasa ugu shar badan qofka asaguba bilaabay oo albaabka furay dadka asagaa u shar badan qofkay hadda gaalnimada ku gaamuroo meesha ugu dambeeya ka gaarayna isna shar uma dhimaan marka bilowgii iyo dhammaadkii uu noo sheegay nabigu sala allahu calay wasalam alcaashiratu masalada tobnayda annahu nabigu qarana wuxuu xidhiiriyey bayna man dad ittakhadahaa qubuuraha ka dhigtay masjidan iyo wa bayna man dad taquumu ay ku kacayso ku istaagaydo calayhim korkooda asaacatu saacadda qiyaamaha fadakara wuxuu sheegay nabigu addariicata wadada gaalnimada dadka gaadhsiine wadadaasuu sheegay fadakara nabigu wuxuu sheegay addariicata wadada dadka gaadhsiina ilaa shirki shirki taasuu sheegay qabla wuquucihi intaan shirkigii dhicin intuusan dhicin wadada gaadhsiiduu sheegay oo ah saalixiinta qubuurahooda in masaajid laga dhigto waa wadada shirkiga gaadhsiida maca khaatimatihi shirkiga qaatibadiisiina waa sheegay oo ah dadka qiyaamo ku dul dhacayo oo uusan ku jirin hal qof oo laa ilaha ila اllahu marka wadadii gaarsiinayday iyo qaatumadii labadiiu noo sheegay nabigu salى اlahu alيه waslm alxaadiyata cashra mas'alada toban koobayda dikru waa nebiga sheegidiisa fii khudbati khudbadiisiiu ku dhex sheegay qabla mowtii geeridiisa ka hor bikhamsin shan maalmood ka hor uu qibleeye an maalmood ka hor uu nabigu khudbeeyo khudbe akriyey arradda er aad leedahay ridin ayuu nabigu noo sheegay arradda er ridin cala daa'ifatayni labada kooxood la ridiyo allatayni labada kooxood oo humaa labadoodu sharu ahlilbidac ahlulbidaca kuwa ugu shar badan labada kooxood oo ahlulbidaca ugu shar badan ayuu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam shiiku markaasu wuxuu yidhi bal iskaba daaye akhrajahum labadaas kooxood waa ka bixiyeen bacdu salafi salafka gobolka mid ah min aintayni wasabciina firqa toddobaatan iyo labada firqo oo ahlulbidaca ah laakiin muslimiinta ah culimmada salafka gobolka midu waaba ka bixiyeen oo waxay yidhaahdeen ayagu kuma jiraane ayagu waa gaalo muslimiinta waa toddobaatan iyo saddex firqo muslimiintoo dhan wasataftariqu haadihi إلى ilaa alaain wa sabciina firqa uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ah, waxay u qaybsanayaan ummadda nebi moxamedoo muslimiinta oo ummatulijaaba ah oo diinta nebi moxamed qaadatay toddobaatan iyo saddex kulluhaa toddobaatan iyo saddexda dhammaan naaraa ay mudayn naaraa loogu goodiyey wey oo naaray muteen ilaa waaxida hal firqa marka laga reebo firqadaasoo nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam midda ku sugnaata nebi moxamed iyo saxaabadiisu waxay ku sugnaayeenoo diin halkaas mid marka laga reebo toddobaatan iyo labada kale naaraa loogu goodiyey marka fiiri toddobaatan iyo labada kale waa muslimiin naaraa loogu goodiyo naaray ahaadeena leeyi macnaheedu waa maxay haddii ilaahay doono waa cadaabin ilaa naaray muteene waa ahlulbidac hadduu alla doonana waa cafin ilaa waa muslimiine oo cadligiisa haduu doonana marsin oo ku cadaabin hadduu doonana fadligiisu iskaga naxariisan weli xuduudday ku jiraan iiriya xuduudda muslimiinnimay ku jiraan toddobaatan iyo labadu culimmada gabola waxay yidhaahdeen raafidada iyo jahmiyadu kamid mid todobaatan toddobaatan iyo labada ahlbidaxa oo waa maxay waa gaalo gaalnimadooda cadda ah, kafara wey iyagu ma ahan ahlulbidax muslimiina bidcadooduna ma ahan bidca oo mufasiqa ah ee waa bidca mukafira waa bidca ay uga baxeen islaamka iyo xuduudiisa gaaladayna ku tirsi yihiin ee muslimiinta ku tirsi ma aha culamada slka gabalaa saas yidhahdeen cabdulaahi ibnu mubaaragaba ka mida cabdulaahi ibnu mubaarak aa ka mid ah ibnu juska koobaad ayuu ku sheegi cabdulaahi ibnu mubaarak inuu ka sheekeeyey firqooyinka albidax inuu ka sheekeeyey marku aad uga sheekeeyey ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi marna adoo jahmiyadii sheegaya kuwa maqalni firqooyinkii bidacana waad sheeg sheegtay jahmiyana sooma adan hadal qaadin markaasuu wuxuu ku yidhi innamaa sa'altanii an firaqi اlmuslimiina hadda aniga waxaan kaaga sheekaynayood i weydiidu yidhi firqooyinka ah oo ahlulbidaca ah, laakin muslimiinta ah, oo aan ka bixin seeraha iyo xuduudda islaamnimada taasaan anu ka sheekaynayo marka jahmiye kuma jirto wey ah, marka culummada gobol ka way ka saareen raafidada iyo jahmiyada firaqa ahlubidca ah halkay u saareen ahlusunnay ka dhigeen maya waa ka saareen sheedaba waa gooyenen kuwaas ah, iyagu waa gaalo ah, iyagu waa gaalo culummada gobol saas yidhaha wahum labadaas firqo alraafidatu waa raafido iyo waljahmiyatu jahmiyu labadaas firqo aa nabigu ka digay sala allahu calayhi wasalam see uga digay halkee uga jirtaa digiddu ah, labadan firqo nabigu inuu ka digay halkee uga jirtaa waxay uga jirtaa yaan la dhisin qubuuraha saalixiinta iyo nabiyaalka qubuurahooda masaajid waxaa ka dul yahuudda iyo kirishtaanka uu nabigu yidhi sala allahu calay waslm qubuuro wax dhisa masaajidka dul taaga qubada ka dul dhisana waxaa ugu horeeyey raafidada ah, raafidada ugu horeeyey ayagaa shaqadaas iska lahaa meesha ay muslimiinta uga timid oo dhanna waaba halkaas ah, meesha ay muslimiinta uga timid oo dhanna waaba halkaas qubuuro la dhiso qubuuro la tuugo qubuuro la dawaafo dhammaan halkaasay uga timid muslimiinta halkaasay uga timid soo uma jeedin halkee uga digay oo digidda jahmiyada laga digayna uga jirtaa waxay uga jirtaa in allaha qad ittakhadanii khaliilan kama اtakhada ibraahima khaliilan nabigu wuxuu sheegay salى اllahu calayh wasalam in allah uu khaliil ka dhigtay siduu ibraahim uga dhigtay khaliil in sifada khullada ah loo sugo allah ma ogola yahuuddu waxaan rabaa ma ogola jahmiyadu jahmiyadu ma ogola sifadaas khullada marka nebi maxamed xadiidkiisaasaa ridinaya khullo ah, in loo sugo ilaah oo la yidhahdaa khaliiluu samaystay allah ma ogola jahmiyadu waa inkireen waa inkireen marka radis ku yahay xadiidku jahmiyada wuxuu yidhi shiiku wa bisababi raafida raafidada sababtood uu xadaa shirku shirkigu usoo diriyey iyo wa cibaadatu lqubuuri quburo in la caabudo in qubuuro la caabudo iyo shirki sabab waxa u ahaa raafidu nin yahuud ahayo cabdullaahi ibnu saba la dhihi jiraa aasaasay nin yahuud ahaa oo cabdullaahi ibnu saba la dhihi jiray aa aas-aasay oo go-aan ku gaaray asagoo magac muslim sheegana inuu islaamnimada baaba maadaama si kale lagu u waayey isagoo magac muslim sheegana yahuudkaasaa ka dambeeyey jahmiyaduna dhanka yahuudkii oo nabiga sixrayba galaan ayagu oo kaasa waxa weeyaan bidcadoodu ay gashaa yidhahdaan culummadu marka labada bidcaba yahuuday galaan labadan bidco oo bidcat rafdi iyo bidcatu jahmiya labaduba yahuuday galaan oo soo aasaaseen oo midna cabdullaahi bnu saba ayay gashaa oo halkaasay ka dhacdaa midna waxay gashaa yahuudkii nabiga sixray labid ibn اacam alyahuudi yahuudkaasay gashaa oy ku abtirsataa marka waa laba makri oo loo sameeyey islaamka in lagu burburiyo lagu sameeyey yahuuddu waa qoom malcuuniin ah oo makri badan kirishtaanka diinkoodii iyagaa baabashaa le nasaarada ayagaa diintoodii baabashay diintii magaciisa wax baabashay waa yahuud makri saasay u sameeyeen makri nuucaasay u sameeyeen ta sheegteen nasaaranimo ay baaba ka dhigeen diintoodii nuuciyay go-aansadeen intay islaamnimo sheegtaan inay islaamnimana baabi'iyaan ay ku baabi'iyaan jahmiyo iyo raafido wahum raafidadu awalu man waa dadkii ugu horreeyo banaanka dul dhisay calayhaa qubuuraha almasaajida ahaaniyata cashar mas'alada toban iyo labaydaa maa wixii weeye buniya bii lagu imtixaanay nabiga sala allahu calayh wasalam oo min shiddati nasci siibidda adeegeeda marka nafta laga siibaye waa la imtixaanay nabiga sala allahu calay wasalam sidaas darteeda qofka nafta siibidiisa lagu dhibo ma aha inuu xun ma ah haddii si fudud looga siibana calaamad aad dhigi karto ahluqayl iska weeye ma ah ilaahay siduu doono uga qaadi siduu doono uu nafta uga qaadin addoonka siduu doono oo dadaan lagu dhibina saalixiinana waa jira dad saalixiina oo iyagoo sujuudsan naftu ka dhacdaa jiro iska tukana ah. dad badan uga dhacda iyagoo sujuudsan naftu kow marka ilaahay nafta siduu doonuu qofka uga qaada ee waa lagu dhibay iyo fudayda looga qaaday calaamad ma aha aad wax ku calaamadaysato ma aha aaliata cashra mas'alada toban iyo saddexayda maakii w maxabati jacaylka maxabada maxaa maabada dad badana ilaahay jeceliya in allaha yuxibu الtawaabiin wa yuxibu اlmutadahiriin wallaahu yuxibu الsaabiriin dad badana ilaahay jeceliya laakiin khullada nebi ibraahim iyo nebi maxameda loo sugay sal اlahu alay waslm oo kali nabiguna sal اllahu calayh wasalam wuxuu sheegay inuu caaisho jecel yahay abubakar jecel yahay cumar jecel yahay dad badanuu sheegay inuu jecel yahay laakiin khullada hal qofoo banu aadana ma uusan ka khaliil ka dhigan beryuuna ka noqdo inuu qof dadka ka mida khaliil ka dhigto marka khuladaa ka sarayda maxabada alkhamisatu cashra masalada shan iyo tobnaydaa atasriixu ah, waa caddayn bianna sidiiqa abubakar sidiiq afdalu saxaaba saxaabada kii u fadli inuu yahay naloo caddeeyey oo halkee ku caddeeyey walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila qof ka ummadayda haddaan khaliil ka dhigana abubakaran ka dhigala marka waa afdal اlumma bacda nebiyiha laakiin raafida iyagu way nacladaya taas waxay kutusaydaa inaysan dariiqii nebigooda ku socon salawaat ullahi wasalaamu calayh asaadisata cashra mas'alada toban iyo lixayde alishaaratu waa in la ishaaro ilaa khilaafatihi abubakar khilaafadiisa maadaama nabigu ishaaray inuu u fadli badan yahay ummadda waxay tusaydaa inuu yahay khaliifkii nabiga salى اllahu calayh wasalam khaliil khaliifkii nabiga oo nabiga bacdigiis khaliif noqonayo inuu yahay ishaaray u tahay axaadiid ka cadaan badanna dersigii shalan ku sheegnay baabu maa jaaa haadaa kanu baabu bayaani maa shay caddayntiis waya jaaa yimid ana alquluwa min ana alquluwa xadgudubka fii qubuuri الsaalixiina saalixiinta qubuurooda lagu xadgudbo yusayiruhaa wuxuu qubuurahaas ka dhigayaa awhaanan sanamyaal sanamyaalkoo tuxbadu la caabudo min dadka saalixiinta la caabudona ayagu dembi ka soo gaarima ee waxaa dambaabaya qofki asagu dadka kula teliyey ee caabuda kaas unbaa ku dambaabaya kaasaa ku dambaabaya oo halaagsamaya kaasaa halaagsamaya uqushaaruxuu ku soo guuriyey diso albidaaya wanihaaya xaafid ibnu kaiir uu ku soo arooriyey wuxuu yidhi taabixigii la dhihi jiray abulcaaliya a wuxuu yidhi tusta markii aan furannay aan waxaan ka helnay baytulmaalkii hurmusaan sariir nin meyduu saaran yahay ninka meydka madaxiisana sariira waxaa saaran musxaf musxafkiiyan qaadnayo cumaraan u geynay uu yidhi kacabu u yeedhi kacabulaxbaar wey oo yiqiinay luqada uu ku qoran yahay markaasuu yidhi bal tarjan oo carabi u bedel carabiya loo bedelay anaa ugu horreeye yui qof akriya anaaba ugu horreeyo akriyey markaan akriyey hadda qur-aanku wuxuu sheegayo kaluu sheegaaba waxaan iga yidhi abilcaaliya maxaa ku qornaa waxaa ku qornaa yuri taariikh arimihiina hadalkiina macnihiisa iyo waxa dhici doono dib ka dhici doono waa kitaab alla soo dejiyey markaasaan waxaan idinuu yidhi maxaad ninkii ku samaydeen in sariir iska saaran oo meyd ah oo ma kitaab madaxa u saaran maxaad ku samaydeen gaaladii baa laga helo oo haysatay maxaad ku samaydeen aan idin yidhi markaasuu yidhi maalinkiiyaan waxaan qodnay saddex iyo toban qabri agga qabri ka od agga qabri ka od agga qabri ka od dadkaa la rabaa inay garan waayaan meel lagu aasay ah, ila waa caabudayn haddii kale dadku inay garan waayaan saddex iyo toban qabriyaan maalinkii qodnayu oo kale fog maahan isku meel xaata falamaa kaana bileyli dafanaahu wasawayna alqubuura kullahaa markii habeenkii la gaaraan mid inta ku ridnaan kulli qubuurihina tirtiran kulli